wcallimnaa cilma yanfacuna wzidnaa cilma walxamdu lilaahi cala kulli xaal uma amaa bacd waa aayadda afar iyo afartan ee ka mida suurat lmaa'ida waxaynu ku dhex jirnay qisooyinkii ka warramayay nimanka la yidhaahdo ahlulkitaabka suuradda bilowgeeda iyo aakhirkeeda iyo dhexdeeda intaba qur-aanku waa ku faalleeyey nimanka taariikhdooda kuwii wakhtigii nebiga joogay iyo kuwii ka horreeyey labada qayboodba waa ummad taariikhda soo martay oo masaawidoodu maxaasintooda ay ka badnayd xumaantooda ka badnayd samaantooda ummadka agdhow bay ahayd mahbatul waxy goobta waxyiguu ku soo degay ummadaana maanadii saarnayd gudanin intooda badani ayay ahayd ummadaasi ilaahay baa uga digaya khatarta ay leeyihiin dadka muslimiinta ah si kale kolka loo eego wuxuu nebi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah ee wakhtiga dambe ummadda had iyo jeer ay ku lugo'ayaan siday u daba socdaa rabbaaniyiinta ah iyo walaxbaar suufiyaashu iyaguna waxay ku xukumayeen towraad bima stuxfiduu iyo siday ugu dayanayaan cidday ku dayanayaan inay tahay ahlu kitaabka waa rasuulku lahaa hadday xataa galaan godka cidhiidhiga ah ee bahasha la yidhaahdo maasalugalayda afaryaadinlayda idinkuna waa idinka dabageli sidaa daraaddeed ayaa qur-aanka kariimka ah ilaahay nimankaa oo aad iyo aad inooga diga aad <clears throat> waaya qaal allahu tacaala ilaahay wuxuu hi innaa anzalnaa waxaanu soo dejinnay attawraa kitaabkii towraad la odhan jiray fiihaa waxaa ku sugnaa hudan hanuun wa nuurun iyo iftiin yaxkumu bihaa waxay ku xukumayeen annabiyuuna nebiyaashii ambiyadii aladiina aslamuu ambiyadaasoo ahaa dad muslimiina khalqi muslimiina ahaa liladiina kuwiibay ku xukumayeen haaduu yuhuudoobay waalrabbaaniyuuna dadka rabbaaniyiinta culimmada rabbaaniyiinta ah iyo walaxbaar suufiyaashu iyaguna waxay ku xukumayeen towraad bima ilaalintii laga doonay inay ilaaliyaan min kitaab illaah kitaabka ilaahay inay ilaaliyaan oo laga doonay daraaddeed ayay wax ugu xukumayeen wa kaanuu waxay ahaayeen calayhi kitaabka ah shuhadaa kuwa markhaati ku ah falaa takhshaw nnaas dadka ha ka cabsanina hadaatiin culimmadii reer banu israa'iil wakhshawn wakhshawnii bay ka dhigantay aniga iga cabsada buu lahayn ammaanada dadka gaadhsiiya walaa tashtaruu biaayaatii aayadahayga ha ku iibsanina buu ilahay yidhi culimmadii reer banu israa'iil isagoo la hadlaya amanan qaliilan lacag yar waman lam yaxkum ciddaan isku xukumin bimaa anzala allah ilaahay waxyiga uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi humulkaafiruun waa kuwa gaaloobay iyagunbaa gaala ah waxay ka jawaabaysaa khatartan macnaa reer banu israa'iil halka ay ka dhaceen iyo balaayo baas ku dhacay markaad aragtay qofku hadduu isweydiin lahaa u odhan lahaa oo nimanka miyaan waxba loo sheegin nimanka talow miyaan loo digin miyaan rusul iyo diiniba u iman waxa sidan u galay muxuu yahay halkan waxaa rabbi uu tilmaamay waxay ku marmarsoodaan ummaddaasi inaanay jirine nebiyaashii u badnaana ilaahay iyagu u soo diray kutubtii u badnaydna iyagaa lagu soo dejiyey laakiin waa cunsur khatar badan oo la qabsaday leexleexadka caadaystayaal wey hallowgay caadaysteen markaasaa dabeedna ilaahay waxau ihi waxaan soo dejiyey towraadoo hanuun iyo nuurba wadata hanuun iyo nuur oo wakhtigeedii kitaabka ilaahay uu oggolaa in lagu dhaqmayhay fiiha hudan wa nuur hanuun iyo nuur oo sideedaba hanuunka iyo nuurka islaasima nuur marka uu qofku baadi doonayo dee hadyiga iyo hanuunka ilaahay umbaa laga helaa nuurkuna kan kaharabaaga iyo laydhka ka baxaya uma jeedne laydhka ka baxaya weeye kutubta samaawigaah ee qulubta siraada ee jidkan siraad siraadaya ee qabriga u siraadaya qofka ee qiyaamaha uu iftiinsanayo nuuruhum yascaa bayna aydiihim wa biaymaanihim waa nuurkaa qur-aankuu ka warramay fiiha hudan wa nuur kitaabku kaasuu ahaa qiimahaa leh kitaabkii waxa labaadoo ilaahay u tilmaamay inuu waajib kaga dhigay ambiyada iyo culimmada iyo ruhbaantiiyo suufiyaasha inay kitaabkaa dadka ku hagaan kitaabkaa dadka ku xukumaan kitaabkaa waxa ku sugan markhaati ku noqdaan walaa yakhaafuuna fillaahi lawmata laaim cidna aanay ka cabsanin intaasaa ilaahay u faray yaxkumu biha annabiyuuna aladiina aslamuu ambiyadii muslimiinta ahaabaa liladiina haaduu yuhuudday ku xukumayeen waalrabbaaniyuuna baa ku xukumayay waalaxbaar baa ku xukumayay rabbaaniyintuna waa culimada axbaartuna waa suufiyaasha sidaas sidaa ilaaha u xusay marka dadkii ambiyadii wanaagsanaa iyo saalixiintii hadyigoodii iyo dhaqankooda hayay dhammaan kutubta kitaabkan dadka way ku kala xukumi jireen waxa aayaddu ay caddaysay ambiyadii reer banu israa'iil ma yuhuud bay ahaayeen ma nasaaray ahaayeen ma muslimiin bay ahaayeen waa taa annabiyuuna aladiina aslamuu yaxkumu biha towraad waxaa dadka ku kala diraya oo ku kala xukumayay annabiyuuna aladiina aslamuu marka aladiina aslamuu waa sifa ay nebiyiintu leeyihiin oo qofku markiiba wuxuu isweydiinayaa ma nebi aan muslin ahayn baa jira mee nebi waliba waa musline ambiyaduna saasay ubadkooda u dardaarmayeene dar hallaysanoo yuhuudiya nasaaradaabaa ku sheegay in nebiyaashu ay ahaayeen yuhuudiya nasaaro dabeedna taasna ilaahay meesha uu ka saarayuu deedifaynaya nebiyaashu yuhuudna may ahaayeen maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan labadaa midna muu ahayna wuxuu xaniif muslim buu ahaa xaqa wiilanayay nebi ibraahim marka sheegashadaa ay sheegteen bay deedifaynaysa marka mid waliba caruurtiisuu dardaarmaya wuxuu lahaa walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yacquub iyo isxaaq iyo mid waliba idinkoo islaamnimada qaniinsan dhintabuu lahaa mid waliba saasuu dardaarmaya marka sababta nebiyaashii loo raaciyey aayadda u raacisay aladiina aslamuu nebiyaashii muslimiinta ahaa towraad bay dadka kula xukumayeen alrabbaani waa qofka loo nisbeeya rabbi dadka barbaariya murabbiga ah cid soo saara waa ka ibnu cabbaas ku fasiraya aladiina yurabbuun annaasa bisiqaari alcilmi qabla kibaari waa dadka had iyo jeer cilmiga ku barbaariya kiisa yar bara intaan ka waaweyn la gaarin manaa masalaba masaladay ka fududahay bay dadka ku barbaariyaan usluubka ugu fiicanoo ummad wax loo baro kuwa yaqaano weeye waaya bima stuxfiduu min kitaab illaah badu waa sababiya siintiiyo taaduna dalabiyataan baa waxa weeyaan sababtii looga doonay kitaabka ilaahay inay xafidaan kitaabka ilaahay inay xafidaan ay ilaaliyaan ayaa laga doonay culimmada iyo iyo axbaartaaba marka iyaga oo sababtaa tixraacaya ayay dadka ugu xukumayeen markhaatiyaalna way ku ahaayeen maxnaa kitaabkani ammaanu idin yahay baa layidhi ammaanada diinta ilaaliya ummadda gaadhsiiya oo markhaatiga runka sheega arin ilaahay uu ku yahay culimmadan reer banu israa'iil baa uu sheegay oo wuxuu uhi falaa takhshawu nnaasa wakhshawun walaa tashtaruu biaayaatii amanan qaliila laba arrimoodoo qofka caalimka a ah leexiya oo khadka toosan ee uu haysto ka leexiya ama ammaanadii uu gudan lahaa u diida ayaa halkan nasku sheegay oo ah adduundoon iyo iska dhawr inuu qofku iska dhowro oo had iyo jeer xaqu hiifitaan iyo haaraan buu leeyahy in lasoo e, qowl iyo ficilba qofka lagu dhibo markuu kelmad xaqa ka dhawaajiyo nebiguna waxaabuu tixgelinaya calayhi salaatu wasalaam jihaadka u weyn inuu yahay kelmad xaqahoo qof gardarro ku soconayo jaa'irahoo mas agtiisa laga idhaado macnaha waxa uu ugu tixgelinayaa inay tahay kelmad kelmaddaasi jihaad weyn inay tahay way ku culus dadka wa innahaa la kabiira ilaa cala alkhaashiciin waxay ku weyn qof maaragtay iimaankiisu qalaleeyama qof kale waa ku adag marka in badan baa xaqa uga leexata eed iska dhowr in badan in adduun baabay doonaan iyo maslaxad labadaasina waa labada culimadii reer banu israail adhaxjabka ku keenay karkaarka weydaariyey waqt almixani walfitna culimmadii muslimiinta mar la dhibayoo salafkii qaybo ka mid ahaa axmed ibn xambal baa ka mid ahaa iyo rag badanoo dee aclaama waxaa lagu dhibayay nimankii khawaarijtaha markay dowladda islaamka madax ka ahaayeen baa haydoo waa fitnadii la xidhiidhay khalqulqur'aan macnaha qur-aanku inuu makhluuq yahay ayay niman falaasifa falaasife ahlul ahlulcaqiida sheeganayay ku doodeen dar madax ahaayoo muctasilada ahaana way ka dhaadhiciyeen dabeedna culimmadii ahlu sunnahabaa laysu kaashaday waa tii la bukaasee muddo dheer calaancalaha laga garaacayay xabsiyada ay ku jireen markaa rag badan baa tuqyo sameeyey oo ka gabaday oo ka siibtay meeshii raggii markaa madaxa u dhigay axmed ibnu xambal baa ka mid ah nimankii askarta ahaa ee garaacayay xabsiga ku garaacayay ayaa maalin maalmaha ka mida ah axmed ibnu xambal bay waraysi la yeesheen waa saaxibulmadhab madhabulxanaabila sheekhii qoray wey axmed ibnu xambal afarta madhab mid ka mida ah kii qoray buu ahaa dadku haddaanay wada garanay waxay idhahaan war annaguna kugu dhib mudannay saanu qawda kuugu haynay annagiina dabadaanna laga wadaa dee askar baannu nahay amar fulinaysa war sida raggaa kaleba uu uga siibtay ee uu yar madax gaday miyaad ka muquuratid wuxuun aad tidhaahdidood meeshan ka baxdi aniga maaha buuhi arrintu adeer miyaydaan arkaynin buuhi dadka faraha badanaysa sii daba haysta ilaa suuqa iyo magaalooyinka ee qalinka iyo haystaa waraaqda cad ee eele dadkii wuu is haystaa waa la iskhilaafae annaga qowlka axmed bay noogu dhan tahaye axmed muxuu yidhi axmed ibnu xambal muxuu yidhi qur-aanku ma makhluuq ba mise waa hayru makhluuq buu yidhi kaamed axmed baanu wax ka qoraynaabay dadku leeyahay dadkaasaan u turhayaa haddaan maanta ka siibto ummadaasoo dhan baa ambanaysa ummadaasoo dhan baa inxiraafayso leexanaysa marka kuwaasaan isku furanayaa si aanay u hallaabin falaa takhshaw nnaasa wakhshawn walaa tashtaruu biaayaatii amanan qaliila iyadoo qofku kollayba hadduu xaq sheegayo laftigeeda dee xikmaddiina ay jirto oo usluub wanaagsan iyo xigmad iyo masaalix iyo mafaasid in la isu eego oo wax badan la isu dheeli iyada lagu xisaabtamayo haddana wujuubulbayaani waqta alxaaja goorta loo baahan yahay inaynu qofku maaragta wax caddeeyo marka iyagu waxay caamada canaanteedii bay ayay raaceen ee u habradeen culimmadoodii qayb kaleoo qaxwo loo dhiibayna waabay iska qaateen labadaasa ilaahay uga digeen wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun dadka aan isku xukumin ilaahay waxiguu soo dejiyo waa gaalo aayaddu saasee caddaysay haa in badanoo ka midii waxa ay ku dacwiyaan culimmaday sheegaan inay reer banu israa'iil aayaddu ka hadlayso oo culimmadii reer banu israa'iil iyo towraad sidii ay uga tegeen iyo bay aayaddu ka warramaysay iyaga way khusaynaysaa haa way igu ilaahay uu keeno ummadu ugu talagalo dadka isku xukumi waayo aayaddu way saamaynaysaa way saamaynaysaa labada aayadooda dambe mid waxay tilmaamaysaa humulfaasiquun iyo humuldaalimuun dulmi iyo fisqi bay sheegaysaa oo qofki isagii oo muslima daalimna uu noqon karaa faasiqna uu noqon karaa laakiin aayaddani waxay bacdhowday ama ay si cad u sheegtay dadka isku xukumi waaya kitaabka ilaah inay gaala eraygaasaa ilaahay kala sheegi jiray gaalnimo iyo islaamnimo eraygaasu u doorayuu dadkaa uxulu u dhiibay erayga manna waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay almawsuul almushtarak waa mawsuulka aan naska ahayn alladii oo kale hadii laydha qof buu noqdaa laakiin haddii man la ydhaahdo wuxuu noqon karaa ummad wuxuu noqon karaa laba wuxuu noqon karaa mid mawsuul mushtaraka baa laydha sidaa darteed qofka iyo ummadba u noqon karaa isku xukumi waay waxyigu ilaahay soo dejiyo waa gaalo masaladaa markay culimmadu ka hadlayaan waxa ay tilmaamaan dadku ama qofkuba in aragtida uu qabo ee waxyiga uu ka qabaa saddex qaybood ay noqon karto saddexdaa qaybood laba layskuma khilaafsano gaalnimadooda midna kuma gaaloobayo qofku laakiin waa faasiq weyn maalan qofku isagoo ka hadlaya qur-aanka iyo xadiidka isagoo ka hadlaya shareecadda islaamka ama mas ahaada ama qof raciyada intaba isku wada daro ayaa isagoo ka warbixinayabaa wuxuu idhi kitaabka ilaahay iyo shareecadiiyo diinta waxa ka wanaagsan oo ka fadli badan qaanuunka wadcigaa ah, ama xeerarka dadku ay dejisteen baa ka wanaagsan buui isaga liiska gaalka ku qor waxa labaadoo liiska gaalka gelaya hadduu idhaahdo way siman yihin kala sheegaysaana kala wadaa kanna waa xeerun kanna waa xeero waa wax dad kala baxaun marka kanna kitaabuunbaa laga ahriyaya kanna waa xeer soomaaliga oo dhakada lagu xafidsanyahy ama waa qaanuunkii caalamiga de waa isku wada midun waa wax ummad ku kala baxda un marka qofku isagaa ikhtiyaar lahoo haddii uu doonayana kaasuu iska raaci karaa hadduu doonayana kaasuu raacaya hadduu doonayana kanuu dooranaya way siman yihin dee ayuu la soo taagan kaana isagana iskuma khilaafsanaynu gaaliya culimada islaamku mar qofku halkaa taagan yahay waxa se ka saddexaad noqonaya wuxuu leeyahay haa kitaabka ilaahay iyo diinta islaamka iyo shareecadu waa sax iyadaa xaqa wixii ka soo hadhayna waa baatil kan aanu qaanuunkan wadciga ah iyo xeerarkan iyo waxaan aanu halkii diinta gelinayna waa wax baasoona lagu salliday uun dadunbaa nagu riixaye insha allah waanu ka toobadkeeni waanu iska yar walaaqaynaa une <laughs> sidaasuu leeyahy halkaasuu taagan yahay kaasoo kale kol hadduu dee ictiraafkii bixiyey kol haduu khadii iyo gefkii qirtay waa kan taarikusalaadka ah ama adigu dembigii samaynaya maalan ama waxadaya ama sinaysanaya ama khamri cabbayala waa xaaraan laakiin de waa la ygu ibtileeyey ka noocaale la mid yahay waa qof ku dhaco xaaraantii aan xalaashanayn xaaraantii aan ku adkaysanayn qirsan inay xaaraan tahay in lagu ibtileeyey qirsan marka kaasi islaamnimadii kama baxaye waa qof ay waajib ku tahay inuu toobad keeno in loo naseexeeyana ay saddexdaasa aqwaasha culimmadu aynu markaynu maaragtay soo ururino ay noqon kartaa waaya marka guud ahaanba la eego weye waa wixii nidaam laga dhigto ee ummadi raacdo ee lagu camal falo ee halkii sharciga u gala ee dadku ay raacayaan wey waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun taasay noqotay marka waxa halkaa aayaddu ay caddaysay waxyigan xikmadda ilaahay u keenay inay tahay dee inuu dadka u noqdo dhaqan inuu dhaqan noqdo inna diina maa yudaan diin waxaa la ydhaha wixii lagu camal falo diin lama yidhaahdo uun ta la barakaysto ama lagu cibaadaysto ama loo nisbo sheegto laakiin diintu waa manhaj la raaco oo waxna bedelo waxna qofka tilmaanu noqda iyo ummadaba oo haga dadka oo toosiya ilaahayna uu ku xusayba sibqat allah waman axsanu min allahi sibqa waa sibqadii ilaahay sibqada waxa weeyaan dadku ay kaga duwan yihiin iyo dhaqan ay kaga duwan yihiin ummadaha kale ay kaga duwan yihiin wey haddii dhaqankaa uu ka baxana dee wixii kale waa nisba sheegasho ayuunbay runtii noqonaysa waxa intaa barbar marka laga hadlayo masalada gaalnimada iyo kufriga laha acdaar qofku cudurdaaruu yeelan karaa cudurdaar ayuu yeelan karaao iyadana culimmadu ay isla waafaqsiin waxyaabaa lagu cudurdaari karaa waxaa ka qofka jahli haddii qofkani markuu ereyadan leeya jaahilba u oo waxan uu leeyahayba aanu kala fahmayn markuu leeyahay kanaa siman iyo kanaa wanaagsan iyo waxan ama waa qof reermiya ama waa qof basiida waa jaahil oo marka hadhowto loo sheega qarada uu leeya waxani wuu soo noqonaya wiise soo taagaya jahli waa lagu cudurdaari karaa qof waxaa loogu cudurdaari karaa oo kale de ikraahii macnaha in waxan lagu qasbo oo maaragtay ikraha laftiisa waa dee suurat naxli siduu ilaha ilaa man ukriha nasku xusayo laakiin qadiyadii iyadoo aqoon uu leeyahay qofkii oo uu doortay oo ikhtiyaar uu leeyahay taa weyta laga hadlaya <clears throat> waaya waxaanay fahmin dadka muslimiinta ee wakhtiyada dambe ama aynu odhan karnaa berigii hore islaamkan iminku islaamkii hore wuu kaga duwan yahay berigii hore dadka muslimiinta dowladahoodu way ka burburi jireen way dhici jirtay wakhtiyo ay bilaa dowlad noqon jireen oo ama dadkoodu iska shucuub ahaan jire ama fawdow iska noqon jire laakiin intan dambe boqoliyo kontonka sano ama boqoliyo soddonka sane u dambeeyey isbeddelka ku dhacay waxa uu noqday laba arrimood oo berigaa hore safaad gali jirin oo aan laga tegi jirin ayaa wakhtigan dambe dadku ay iska caadaysteen labada arrimood waxa weeye isku xukunka shareecadda islaamka iyo jihaadka labada arrimood iyadoo fawda iska jirto iyadoo dadku macsiyooyin kala duwan ay samayn jireen berigaa hore iyagoo dowladooda ay daciif ahayd iyagoo qaar badani gaalada iskala socon jireen haddana labadaas way u ognaan jireen jihaadkuna wuu ognaan jiray kolba dhinacu ka ognaadaba isku xukunka shareecaduna mid macruufabu ahaa laakiin ugu dambayntii khilaafa alislaamiya wakhtiga ay burburtay boqoliyo dhowriyo laaankii waxaan leeyahay kuniyo sagaal boqoliyo wixii ka dambeeyey labada arimoodba meesha way ka baxeen marka isbeddelka dambe e yimi waxa uu la cusub yahay waa labada arimood oo runtii khatar badan wa katabnaa calayhim buu lahay waxaannu ku waajibinnay qoladaa reer banu israa'iil fiihaa towraad dhexdeeda anna nafsa naftii binnafs tuqtalu binnafs naf kalaa loo dilaya qofku markuu qof waa loo dili waalcayna bilcayn ishiina ishii baa loo ridi waalanfa bilanf sankiina sankii baa loo goyn waaluduna biludun dhegtiina dheg baa loo jari waasinna bisin iligiina ilig kala loo siibi doonaa wljuruuxa qisaas wana aljuruuxa qisaas nabaradiina waa kuwa la isu qisaasi doono intaasi towraad bay ku qornay qur waa ku qoranta faman tasadaqa bihi qoomahaa qofka sadaqaysta fa huwa kafaaratun lah dembidhaaf bay u tahay ilaahay baa dembiga kaga dhaafaya waman lam yaxkum bima anzala allah ummadda aan garsoor iyo xukun ka dhiganin waxyigu ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi humuaalimuun iyaga ayuumbaa daalimiina dulmigii waa kala noocnooc eh kuwaasuu ku ururay kitaabkani waxa uu ahaa towraad la ydhaahdaa kitaab sida keennanoo kale axkaam xambaarsan nidaamka dadku ay ku kala baxayaanna u jidaynayay inta kaasi lagu waajibiyey reer banu israa'iil waajibka uu kaga dhigay reer banu israa'iil aayaddu ay sheegtay inagana waajib buu inagu yahay in qisaasta la fuliyo oo sidan loo fuliyo ay noqoto nidaam dadka lagu fuliyo mujrimiinta ah sidaa iyaga ay waajib ugu ahayd bay inagana inoogu waajib tahay marka culimadu waxay leeyihin waxaa laga faa'idaysanaya aayadda qaacidada odhanaysa sharcun man qablanaa sharcun lana maa lam yakun naasikh ummadii inaga horreeyey sharcigoodu inagana sharci buu inoo yahay haddii aanu sharcigeenna ku soo aroorin wax nasakhaya iminka intan oo dhanoo towraad ku sugnayd sharci bay iyaga u ahayd sharci bay inoo wax diidayaa ma jiro daliil sugaya mooyaane waaya oo si aad ogsoon tahay usuululfiqi marka la eego waxyaabaha daliilka noqda dee qur iyo xadiidka iyo ijmaacu hawsii horeeyeene ilaa tobaneeyaa laga dhigaao madaahibta qaarkood baa ku dara shuruucdii inaga horraysayna sharci bay noo tahy haddii aan daliil nasakhayaima marka sidaasi baa kitaabkii towraadeed ku taallay qur ku taalla waa ciqaabtii la marinayay qofka mujrimka ah waxay ayadu sheegaysaa xaqul insaan ama xuquuqda insaanka insaanka la dhibay iyo ka wax dhibay labada waa isla insaan sidaa darteed dee ka madluumkaabaa loo heelinaya intuu geysta in leegunbaana la marinaya laguba badin maayee intuu geysta in leeg ayuumbaa la marinaya hadduu su'aal ka keenayna dee adaa geystin weeye jawaabta qisaas macnihiisuna waxa weeye tatabbuc fartada calaa aahaarihima qasasa macnaha waa raadraac qofkan sidii uu waxu sameeyuumbaa loo samaynaya liyaduuqa wabaala amri falkuu sameeye si dhadhankiisa u arko marka naftii nafdisha waa loo dili saasibay shareecaddeenuna tahay markaa ninku hadduu nin dilo waa loo dili gabadhu hadday nin disho waa loo dili ninku hadduu gabadh dilo waa loo dili wixii sharcigu ka soo reebo mooyaane nafta uu sharcigu reebo inaanta kale loo dilay waa gaar oo daliil kala khasisaya masaladu dee kollay mutashacib weeyo furuuc badan bay yeelanaysae sidaa guud bay aayaddu u sheegta ishiina walcayna ayn hadduu qofku mid il ka rido isagana waa laga soo ridi ax ah, ha odhanina ha u nex <laughs> sida had jeer dadka qaarkood arya arkii hore exidin buu ahaaye kan dambe maa looga naxariisto kanna waa exidinkii uun laba exidinoo la isu dhigaya wey haddii uu ka soo saarayna waa laga soo saari oo goof baa laga dhigi haddii uu aragga ka tagsiiyeyna araggaa laga tagsiin doonaa oo wuxuunaynu soo qaadanaynaa ama kahrabaa ha ahaado ama wax kale ha ahaadee wax isha araggana ka kaxeeya wiilkana aan ka bururinin intuu sameeye in laegun qalabka casrigaabaa ah loo isticmaali doonaa kor shucaac lagu hagana oo xeerciqaabeedka marka la fulinayo dee usluubka ugu wanaagsan ee aan qofkii intii uu geystay uun dhaafinayn ayaa loo gudbi doonaa alanf bilanf anfiga waxaa la ydhaa intan jilicda sane maarinka ah intaa san baa anfi la ydhaa san sanku waa intaa sidiisaba wixii ka dambeeya waa laftaa dee ku taalla jumjumada iyo wejiga ku taalla wey marka intaa jilicda san hadduu qofku jaro dee maqasunbaa la ysla agtaag isagana waa laga goyn doonaa inagaan bir haysanin dhegtiina waa la mid dhegtiina waa hadii uu bar jarayna intii unbaa inta sentimitraytunbaa loo cabiri doonaa dabeedna laga goosan asinu bisin iligiina waa saasoo iligoo dhammi waa isku mid ma gawsba ma kuwii waa isku wada midu wanaagsana miyaa la yskuba safaadi lahaa waxaanoo dadahee daandaama isdaba meeraysanaya way kala shaqo tegi lahaayeen wax sidaa isu eega ama ishirdiya ama budisu qaata ama rasaas lama arkeenba marka la idhaahdo hebelow qofkaad ilig ka soo rida adna waa lagaa soo ridayaa taasaa ku dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii inan rubayci laydhaa oo anas ibnu malik eedda u ahayd ayaa gabadh kale ilig ka jabisay aaniya dhoolbay ka jabisay ilkaha afartaa iligee soo horeeya mid ka mida ah ayay ka jabisay kolkii nebiga loola soo ashkatooday calayhi salaatu wasalaam gabadhu waxay eddo u tahay ana soo nebiga xokaynu ah khaadimkiisii gaarka ahaa ee u shaqaynaya saaxiib weyn la ahoo ka ag dhow waxaasoo dhammi mari maaya nebiga dadku waa dad ilaahay diintuna waa diin ilaahay inanta dee iligaha laga soo saaraa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anas baa wuxuu idhi wuu ise soo taagay anas kalaa jiray marka oo inanta ay walaal ahaayeen oo anas ibnu nadri loodhan jiray markaa wuxuu idhi nebi allow wallaahi inaan laga jabinayn inantaa iliga ah dee show naxariistii waxbaa ku batay nabigu waxba ninkii lamuu sii murmina wuxuu idhi yaa anas kitaab allahi alqisaas ama kitaab allahi alqisaas anasow waa anas ibnu nadri wey oo inanta ay walaala anasna eday u tahay midna waa walaalo waa anas kitaabka ilaahay qisaasun baan anugu kuugu hayaa buuhi ama dhaaraha maha dhaaranna iyadoo jiqla isku yahay ayaa ilaahay unbaa ka hadliyey qoladii inanta iyo inantiibaoo cafis bay doorteen inay magu un qaataan iska cafiyaan ama iligaba iska dhaafan waanu ka daynay unbay idhaahdeen qisaastii iligaa laga jabin lahaa gabadhaa macnaha raalli bay noqdeen cafis bay qaateen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu yaabayoo wuxuu idhi waar awliyada ilaahay waxaa ka mid ah qaaroo hadday dhaartaan ilaahay dhaartooda aanu ku fashilinayninoo uu samafalayo bal ninkan dhaarteen dhaartii ilaahay ku fashilinine ilaahay dhaartiisii u hirgeliya eega markaa rasuulka sal alla alay inna min cibaadillaahi man low aqsama cala allahi la abara dee anasna saasuu ahaayo waa ninkii naftiisa u quuday jihaadka ee maalintii wuxuu colkoo jabay keligii dagaalamayba marka waxaynu uga soconnaa asin bisin nebigu calayhi salaatu wasalaam saas uu soo diyaargaro maqaska loo soo qaada iyadoo marayso ayaa farajkaasiin waljuruuxa qisaas waana aljuruuxa dawaatu qisaas si mubtada iyo ismigii khabarku ay isu waafaqaan nabaraduna waa qisaas wax alla wixii nabarahee ay suuragal tahay in la qisaaso ee siyaada aanay ku imanayn o dhan la qisaasi karaa haddii laakiin ay dhacayso nabarkan qofka haddii la istidhaahdo kii uu geysta ka qisaas inay siyaada timaado hadday dhacayso waa laga joojinaya xagga magta loo baydhaya iminka qofkan bud buu ku dhuftoo madaxuu jabiyey lafta dee la idhaahdo bud ha lagu dhuftoo lafta ha la jabiyo bilaa maskaxduba bururtaa xadaysmi mayso oo xad baana yeelanayn xad baana yeelanayn sidoo kale haddii maalan dhudhunka bartankiisa uu ka jaro gacanta intaa horuunbaa la jarayaae dee uu ka faraxalanayo ayuunbaa laga jaraya dhudhunka intan kale usoo hadhana qofkii mag loo siinaya adugu mifsal baa laga jaraa meel xubina meesha kalagoyskaabaa laga jaraya suxulka ama xubinka inta dheeraadahe hadhayna magahaan baa loo siinaya laakiin haddii la idhaado halkii ha laga jaro de way falfaliidhmi kartaa lafta marka qisaas marka la laleeya waa inu raadraac jiraya oo qofkan isaga ah aan lagu xadgudbayn waa baab dhanoo dee kollay tadbiiqiisa iyo siminaarkiisuba wuxuu la xidhiiri lahaa shareecad la oofinayo shareecaddii markii laakiin gaal looga cararay la yskaga tegey ayaa dadka dee ay ku soo yara taagtaagnaanaysa aqoonteeda iyo sida loo fulinayo xodhan intaasoo ummad ahoo la laayo iyaga hal xad oo la fuliyo ayaa kaga culusaynu habeenkii dhaweyta soo sheegayna waayo waxaa ka dambeeya ogii waxaa ka dambeeya oo manhaja ayaa ogii in mucaasir ah ayaa ka gabiyayoo waxa uu lahaa waqatlu mri'in fii qaabatin jariimatun laa tuqhtafar wa qatlu shacbin aaminin mas'alatun fiiha nadar in qof xeer ciqaabeed laga ogo meel kaynahoo adduunyada ka mid ah waa jariimadan la dhaafi karayn agtooda in shacbi dhanoo iska aamina madaafiic lagu burburiyo iyo qumbuladana mas'alatun fiiha nadar mas'alatun fiiha nadar waa masalo dib uun lo doono guddi loo saaro bal eego bal hadda gudhida ha la eego xaqiiqa raadin arrintaa lagu sameeyo inay jirta iyo in kale macnaha siday dee iyagu yaqaanaan waxaa kaloo nasku ina barayaa dhiigga in la sadaqaystaa inay tahay wax fiican oo qofku haddii uu cafis bixiyo ilaahay cisi unbuu ku siiyaa cafisku cisi buu kordhiyaan ma kordhiyo nacasnimo iyo ducufnimo ma kordhiyo sida dadka qaarkood ay aaminsan yihiin qofku isaga oo dhibkii loo geystay geysan kara hadduu saamaxaad fidiyo cafiskaa wuxuu ku helayaa ciisi dhiiggaa waxa uu noqonayaa wuxuu sadaqaystay ilaahayna dembiguu kaga dhaafayaa aayaddu macnahaasee caddayso ilahay wuxu uhi faman tashadaqa bihi fa huwa kafaaratun lahu qofka sadaqaysta ilaahay dembiguu kaga dhaafayaa sadaqaa naskuu ku tilmaamay markaa sadaqa dadkuuma yaqaanaana dhiigga oo qofkuu cafiyo waa sadaqa wey ilahayna dembi ku dhaafa cidda kitaabkan ilaahay isku xukumi kari weyda daalimiinna eh. fa ulaa'ika iyo hum iyo addaalimuun intaasoo la isu geeyey waxa ay tilmaamaysaa hadal aad u adag oo aad u miisaaman inuu yahay tacriifu arafayn baa la ydhaha mubtadaha iyo khabarka labadaba macrifo damiiru lfasli baa jira oo isaguna mu'akidaadka ka mida ah waxyaabaha xadkeeya Eh, intaasoo fa ulaaika kuwaasi hum iyaga oo keliya aalimuuna humlkaafiruuna humlfaasiuun iyaga unbaa waxa ah manaa qasri baa laydhaha warkii markuu soo ururay kuwaasuu ku soo ururtay balaayadu waqafaynaa calaa aahaarihim bulaayin raadkooda waxa aanu raacinay ambiyadaa ka dabagaynay nebiyaashaa hore muslimiinta ahaa biciisa bni maryam ciisihiina maryam isaguna ambiyadaa hore ayaa laga dabageeyey oo laga soo dabadiray musadiqan isaga oo rumaynaya limaa bayna yaday kitaabkii ka horeeya min atawraati kitaabkii tawraat wa aataynaahu linjiil kitaabkii injiil baa la siiyey nabi hudan hanuun baa ku wa nuurun iyo iftiin wa musadiqan waxa uu rumaynaya kitaabkan injiil limaa bayna yadayhi kii ka horeeyey oo min atawraa tawraad ah wahudan hanuun buu ahaa wa mawcidatan waanuu ahaa lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya waliyaxkum ahlulinjiil kitaabka injiil ciddii lagu soo dejiya ha isku xukumeenoo ha dhaqangeliyeen bimaa anzala allaahu fiihi waxyiga ilaahay ku soo dejiya ha hirgeliyeen waman lam yaxkum bimaa anzala allah ummadda aan isku xukumin waxyiga ilaahay uu soo dejiyey ee barbar iska dhiga fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga al alfaasiquun kuwa ilaahay ka firdhaday ee ka fallaagoobay ee ilaahay ka fogaaday waa kuwaas baa ilahay wy faasiq nabi ciise iyo kitaabkii lagu soo dejiyey injiil iyo ahlu injiil baa halkan ilaahay ku xusay subxaana reer banu israa'iil kitaab baa la siiyo nebiyaal baa loo soo diray reer banu israa'iil kuwii wakhtigii nebi ciise joogayna iyagana dee nebi ciisa loo soo diray kitaabka injiilna waa lagu soo dejiyey kitaabka injiiloo weliba ahaa mid ay iskaashanayaana isku lifaaqan yihiin towraad oo dadka markii wakhtiguu ku dheeraaday caatifadii iyo qiiradii ay ka yaraatay kitaabkani waxa uu ahaa mid qulubtooda aad u toosinaya wacdiga iyo iyo tarhiibku waa aad ugu badan yahay iyo baraarujinta qulubta ayaa aad ugu badnaa kitaabka injiil halka xagga axkaamta iyo nidaamka la raacayaana kitaabka towraad oo uu ahaa marka laba kitaaboo isdhammaystiraya ahaa sidan ilaahay uhi wa musadiqan bayna yadayhi min atowraa laba kitaaboo isku lifaaqan bay ahaa labada reer banu baa loo soo dejiyey ambiyadii reer banu israa'iil ka soo baxay buu ka ahaa eh, nabi ciise inkastoo dee hooyadii ay abtirsiim reer banu israa'iil ahayd isaguna aanu aabba ilaahay u hibeeyey waaya Eh, saasaa ilaha uu tilmaamay ciise wuxuu rumaynayay towraadii ambiyadii ka horraysay kitaabkan injiilna wuxuu rumaynayay kitaabkii towraade ka horreeyey kitaabkan injiil hanuun iyo nuur buu lahaa kitaabkan injiil wa hudan wa mawcidatan lilmuttaqiin waxyiga samaawiga ah oo dhami in uu dadka gurmad ilaahay u fidiye uu ahaa ayaa nasku u tilmaamaya oo ilaahay uu baraya addoommaha xaqa uu ummada ku leeyahay ee waajibka laga sugayuu kutubta ku baraya saas weeye marka halkaa wax gaboodfali ilaahay xaggiisa iyo rususha xaggooda midnaba kama imanin laakiin ayaan darrada ummadahaasi ka dhacda fa ulaaika hum marar badan saa aynu soo xusnay ama qisadanba dee aad ku arki karayso nasku wuxuu aad u tarkiisinayaa oo aad ugu nuuxnuuxsanaya xidhiidhka ka dhaxeeya ilaahay iyo adoomaha xidhiirka ka dhexeeya ilaahay iyo addoommaha waxa weeye waa rusushiisa iyo kutubtiisa lidaalik ba arkaantii iimaanka ay ka mid yihiin ilaahay rumayntiisa iyo malaa'igtii iyo rusushii iyo kutubtii ayaa ku jira rusushii iyo kutubtii kutubtani waatuu ilaahay ku kabayay caqliga basharka iyo bani aadamka ama jin iyo insiba wixii mukallaf cuquushoodaa lagu kabayay oo caqliga iyo sharciga oo ishelay ayaa qofka haga labadaasaa haga haddii sharcigii uu caqli waayo dee muxuu noqonayaa waa cilmi nin waala loo dhiibay maba fahmayaba dee waa khayru caaqil saa darteed baa aanay xil saarinba kitaabna ammaano looga dhigin loona dhiibin laguna adoonsanin qof bila caqli oo dee waalan sidoo kale qofka iyadoo ilaahay uu samci iyo basar siiyey iyo garaad oo caqli uu siiyey ba haddana aanu ku daynin kaa keliya liannahu yusbixu caqlaaniyan wuxuu noqonayaa qof caqli un adeegsadaoo caqligiina marka uu bilaa cilmi yahay de dad halku la maray waynaga arkayna caqligu marka aanu cilmi wadanin keligii isma taagaeh naf iyo shaytaan iyo shubuhaad iyo shahawaat baa helaya caqliga baniaadamku de insaanku waa iska daciif wey marka caqligiibaa qofkii keligii lagu daaye waxa helaya shaydaanka waxa helaya shahawaadkii iyo dee rabitaankii naftiisa dabeetana yanxarif si dhib yar buu leexanaya idan markaa cilmigani caqliga mawhibadaa weyne ilaahay uu siiyey insaanka ayaa rabbi uu ku kabaya markaasay tahay inaan caqligii keligii la daynini cilmigaa samaawiga ah Ehm, in qof loo adeegsado cilmiga labada marka la isu geeyo caqligii cilmigii samaawigaha ayaa qofku uu garanayaa xilka saaran markaasuu fikirayaa markaasuu fahmayaa naska dad fara badan baa caqligooda muddo dheer kadib waxa ay ku fahmaan macnaa waayo aragnimo badan oo ay la yimaadeen daraaddeed baa waxay ku fahmaan wax uu cilmigu wakhti hore u sheegay cilmigeenna wax ku sugan ayaa cuquusha bani aadamka eh fidradooda ay caadigatay tijaabo dheer kadib ayay ku fahmaan marka dabeetana uu qofku yidhaa wallaahi caqligaygii muddaan adeegsaday ama cilmigii tajriibiga ahaa iyo diraasadii aan sameeyo waxa iyo waxaas ayaan arkay inay jiraan baabaa la odhanayaa dee qur sheegayba wuu yaabaya wuxule ma qur sheegay iyo xadiidka oo kaa diraasad dheeroo boqolaal sannadoodabaa lagu soo samaynaye boqol kumayaal sano ka hor ayaa la sii sheegayba arrinta marka waxaynu uga jeednaa in qofka bani aadamka ahi aanu cilmi tajriibi oo tijaabo lagu gaadhay uun isticmaalin keliya maadiya laakiin caqligii waxa hagaya cilmigaa samaawiga iyo waxyigaa sidoo kale dadku haddii cilmigan samaawiga la siin lahaa laodhan laha bal caqligiinna ku fasira caqligiinna uun ku fasira dee waa laga yaabaa in badan in ay isku dabarogi lahayd fikir maqluudana ay la iman la fahmi karaynin naskana ay ka been sheegi lahaayeen laakiin cilmigii samaawigaha oo kutubtaa ilaahay uu ka warramaya ah waxa uu soo raaciyey waaqica nololeed cidii ku turjumi lahaydoo rususha ah rusushii waaqica nololeed ee ku turjumi lahayd cilmigaa iyo sida loo fahmayo iyo sida loogu dhaqmayo ee aynu odhan karno muuqaal ahaan bay ku bixinayeen ayaa iyagana ilaahay uu soo raaciyey waa arrin kaleoo iyana cajaa'ibah marka waxaad arkaysaa nicmooyin saddexaba ilaahay ummadda isu raaciyay oo caqligii iyo cilmigii iyo ciddii tusaalaha ku ahayd marka ilaahay ugu madna sheegtay ummaddan islaamka ummaddanna nicmaduu siiyey inay ahayd ba halkan uu ku sheegaya wladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum ee waa rasuulkii baa rabbi uu tilmaamay yatluu calayhim aayaati wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma intaasaa ilahay uu isugu daray waa cilmigii iyo rasuulkiioo loo soo diray wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin intaa wixii ka horreeyey dad tirsan mahayn waliyaxkum ahlu linjiili bimaa anzala allaahu fiih amarkan ilaahay uu bixiyey ee reer injiileed ciddii kitaabkan uu nisbe sheeganaysay la faray ma qur ha iska daayeenoo injiil kitaab ha ka dhigteenoo ha ku camal faleenbaa maya waxa weeye injiil ha ku camal faleen injiili waxay sheegaysaa maxay qur-aankan kariimkaa iyo rasuulkan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee la soo diray inay iman doonaan ee qur-aankan uu yahay kainjiil nasakhaya ee isaga un la raacayo kinjiili waxay sheegaysa hadday raacaan waxay ku soo xawilaysaa injiili qur-aankan kariimka ah iyo rasuulkan wa mubashiran brasuulin yأtii min bacdi smuhu axmed falama jaءahum bاlbayinaati qaluu hada sixru mubiin waa nebi ciiseoo kasii warramaya oo le reer banu israa'iil buu waajibaadkii faraya wuxuu leeya waxaanaan kale oon idinku bushaaraynaya rasuul iga dambeeya oo iman doono xataa magaciisa axmed la ydhaa ilaa magaciisiibuu sii cayiinaya qaala allahu tacaala alla waxau uhi waanzalnaa ilayka alkitaab nabi maxamedow waxaan kugu soo dejinnay kitaab waa qur-aankan bilxaq waa soo dejin oo xaq ku timi musadiqan limaa bayna yaday wuxuu u rumaynayaa waafaqsan yahay qur-aankani wixii ka horreeye oo ah min alkitaab ay ilkutub kutubtii ka horraysay towraad iyo injiilba waxay sheegayeen buu sheegayaa wa muhayminan calayh kitaabkaa ka horeeyana markhaati buu ku yahay kitaabka muxtawiisiya wuxuu koobsadunbuu kana sheegaya faxkum baynahum dadka waxaad ku kala xukuntaa bimaa anzala allah qur-aanka ilaahay uu kugu soo dejiyo nebi maxamedoo dadka ku hag walaa tattabic ahwaa'ahum dadka rabitaankooda ha raacin rabitaan bay leeyihiin dadku aan diin ku salaysnayna ka iska ilaali camaa jaak taarikan adigoo ka tegaya camaa jaaka min alxaq xaqii kuu yimi adoo ka tegaya dadka hawadooda raacin iyo rabitaankooda likullin ummad kasta jacalnaa waxaan u yeelnay minkum idinka iyagoo ummadaasi ka mid ah shircatan wa minhaajan shareeco iyo wadda ay maraan ummad walba sharci iyo kitaabbaa ilaahay uu siinayay kaaguna ma cusba ee shareecooyinkiiunbuu ka midii walow shaa allah hadduu ilaahay doonayo lajacalakum ummatan waaxida ummad keliyuu idinka dhigi lahaaba xaqa ku midaysa liyabluwakum walaakin ilaahay saa ma yeelina ummaduu idinka dhigay liyabluwakum si uu idinku imtixaano fii maa aataakum waxiga idin siiyey bal cidda raacda iyo cidda ka baydha imtixaankaasaa jira fastabiquu lkhayraat khayraadka iyo wanaagga iyo bushaarada u tartama oo waxyiga ila allaahi marjicukum jamiican ilaahay xaggiisuu ahaaday halka laydiin celinayaa sidaa u dhantiin allaydin hortegi fa yunabi'ukum wuxuu idinka xisaabinuu idiin warrami bimaa kuntum fiihi takhtalifuun wixii aa ku muransanaydeen keebaa xaq ku taagnaa keebaase baail ku soconay saasaa ilaahay uu yidhi subxaana wuxuu soo sheegay nebi muuse iyo ambiyadiiyo towraad nebi ciise iyo injiil nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka sidaasiibaa khalqigii ilaahay ugu cudurdaar dhammeeyey lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul dadku si aanay marmarsiyaba u helin intuu ilaahay rusushaa u soo diray kadib maxay ku marmarsoonba marka aakhiro la yimaado ee ilaahay kafadiya miisaanka u rakibo naartiina halkan isu soo taagtay iyadoo miliqsanaysa qoraxdana la soo dhoweeyo wax waliba isku dhalaalaan dadku way yaabiyaabayaan arrinkuna wuu ku adkaanayaa dabeetana marka anfariirkaasi uu ku dhaco ilaahay su'aal buu weydiinaya wuxuu leeya awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa jaa'akum nnadiir waannu idin cudurdaar dhammayn imri baannu idin siinaa ku cibro qaadataan nadiir rasuulna waan idin soo digay waan idiin soo diray waxaan ima cusbayne waa diideen waxa uu ahaa wax la idiin sheegay waaya haddaba sifaat baa ilaahay uu siiyey qur-aankan kariimkaa oo ka dheeraada kii hore musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaab wa muhayminan calayh muhayminku waxa weeyaan mid eh, shaahida ama shahiid eh, naasikh kutubta hore ayaa kitaabkani uu yahay haymana macnaha haymana markeeda waxaa laga soo qaatay min haymana aa'iru ala farki shimbirkii waxa uu koobay uu baalashiisa ku kala bixiyey dhashiisii isagoo ilaalinaya ayuu sidaa u koobay u dul fadhiistay baa laga soo qaatay marka muhaymin muhayminan calayhi kutubtaa ka horreeyey kitaabkani mid koobsaday weeye kufuwana xadbaa isku fuuqsatay soomaad maqal kutubtaa horeo dhammi kitaabkanay soo hoos galeen wixii ay sheegayeen buu sheegay nidaamkii iyo tarqiibkii iyo tarhiibkii iyo qisaskii iyo muqayabaadkii iyo samciyaadkii iyo sifaatkii ilaahay intoo dhan wuu koobsaday maca daalik isagaa laga raacayaa maanta nasakhay kuwii hore sidaa darteed ayaanu rasuulku ogolaan jirin calayhi salaatu wasalaam iyadoo qur'aankan la haystay iyo diintan in tawraad iyo injiil la daliishado maalin maalmaha ka mida ah, baa cumar binu khataab ninay walaal ahaayeen waa laga yaaba xagga hooye inay ka walaalahayeen buu soo maray xoogaa buu ka soo yara bawsaday kitaabkii tawraad nebigu u yimid oo wuxuu yidhi inaanu walaalanahay wuxuu ii soo sheegsheego tawraad ka mid ah. bal ma kuu akhriyaa ma kuu sheegaa waa xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam wejigiisiina wuu casaaday qowlka cumar isaga oo ku diidan cumar markii uu fahmay khadkii buu beddelay inuu qaldamaybu arkay wuu isasaxay jilbaha ayuu isku taagay isagoo maaragtay nabiga raaligelinaya arrinka inuu wax ka xun yahayna muujinaya waa kii lahaa rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin nabiyan wa rasuula markuu intaa yidhi ayuu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam waa cid kala daayo hadduu nebi muuse maanta joogi lahaa oo kitaabkaa lagu soo dejiyey may ka ansaxdeen wax kale kama ansaxeen ilaa inuu anigay raaca mooyaane manaa waa khaatam lmbiyaai wlmursaliin sidaa uu rususoo dhan usoo khatimay baa kitaabkan soo khatimay waxaynu fasiraynaa wa muhayminan calayh waa mid xaafida waa mid ilaalinaya kutubtaa hore waa mid isku fuuqsaday waa mid naasikha waa mid shahiidoo markhaati ku ah saa baan la daliishan karaynin oo aanay wax macnaa samaynaynin towraad baa sidaa sheegtay iyo injiil baa sidaa sheegtay naw kanaynu daliishanayna iyadoo la ogsoon yahay dee hore inaan kalsooni jirinoo wax lagu kalsoonaan karo oo kutubtaa hore lagu sheegay inaanu jirin allahuma ilaa iyaga marka la xujaynayo in la soo qaato oo kutubtoodu inay sidaa sheegaysay diideen uun in loo soo qaata mooyaane daliilkana inoogu filan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaqa iyo kitaabka ilaahay uu siiyee qiimaha iyo barakada badan oo qur'aankana markii uu rabbi xusay wuxuu amar ku siiyey faxkum baynahum bima anzala allah haddaba kan lagu siiye dadka ku kala xukun ummadda islaamkao dhan amarkani wuu yaalaa markuu ifka ka tegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid waliba cidday gacanta ku haysa iyo mas-uuliyadday leedahay waxay ku amran tahay faxkum baynahum bimaa anzala allah ikhtiyaarna uma laha inay isaga iyo wax kale isbarbar dhigaan wma kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ikhtiyaar inuu qofku yeeshu idhahdo bal aan cod gelinna iyo bal hadda fooda loo qaaday bal dadka cod dadna cod la weydiin maayo golana cod la weydiin maayo mid mas cod la weydiin maayo laakiin amarka horeeye waa kane kaalinta dadka u taallaana waxa weeye kayfa nuabiq sidaynu u camalgelinaa inugu camalfalaano waxa nasku tilmaamay mar kastoo waxyi la sheego waxa meesha imanaya alhawa waxay ila tahay baa imanaysa ilaa waxay ila tahay iyo waxay nala tahay iyo waxa ila wanaagsanoo dhan waa hawadiiun waa hawadii nasku wuxuu u dooraa hawo eraygaa raqbad iyo shahwad iyo nasku ma dooree hawo ayuu nasku dooraa hawadaasi hadday sii socoto waa rabitaankii qofka iyo doonidiisi wuxuu iska jeclaysteen ilaahbay noqon kartaa sida dee qur-aankuba uu tilmaamay wax la caabuday noqon kartaa waxa hawo loogu dooro latiifada ku jirta ay tahay bahasha hawada laydhaa meel loogu soo hagaaga miya leeda hawadu hawadu wax la taaban karana maaha meel ay ku eg oo ay ka soo dhacdaana ma jira sidaasee u wareegaysa koonfurna hawadu way ka timaadaa waqooyina way ka timaadaa bariyo galbeedna way ka timaadaa kor iyo hoosna waa u soconaysa hawadu rabitaanka bilaadiinta aheen mabda'a ku salaysnayn noocaasuu u yahay midaan meel loogu soo hagaaga lahayn wey oo jaanjaanahoo u wareersan isaga iyo mabda'a iyo dadka wataaba way wareersan yihin walaa tattabic ahwaahum min alxaq xaqii ku yimi adoo ka tegaya rabitaanka dadka ha raacin diinlaawayaashu waxa ay hayaan hawe hawadaasaa lagu dhararinayaa xaq hawadaasaa lagu baalwadaa hawadaasaa lagu riixayaa iska ilaali likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan cid kastoo idinka idinka mida ummadaha caalamka soo maray shareecan u sameeye minhaaj shircada iyo minhaajku waa wado waddo weyn oo waasic ah oo furan oo xaadhan weyn oo ciddii doonaysa maqsadkeeda iyo meesheeda ina ay tagto si qurux badan ay u mari karto nafisa meelina waxa weeyaan shicbi iyo meelo luuqluuqah oo yar oo sabiil iyo daciifa ah meena shircatan wa minhaajan waa wadooyinka waaweyne furan wey saasaa ilahay ku shabahay diintiisa shircatan wa minhaajan ummad waliba shareecayda wax looga hor yimaado kitaabkaaga iyo diintaada iyo shareecadaadoo loo dafiro ma taallo waxay qirayaan ummadii hore iyo rusushii hore mid waliba inuu shareeco laha taaduna taasunbay la midta qul maa kuntu bidcan min arusul oo kale wey rususha uguma cusbid sharcigaaguna shareecada uguma horeeya uguma cusba ummad waliba way lahay alla wuxuu ihi walow shaa allaahu la jacalakum ummatan waaxida ummad keliyu lahay dadkan ka dhigi laha doonayo dad wada islaam ahoo iskaba hagaagsan oo aan ilaahayba ka hor imanin buu ka dhigi laha wada toosan laakiin balee walaakin liyabluwakum fii ma aataakum waxyigan laydin siiyey baa se dadka lagu imtixaanaya meesha imtixaan baa yaallo geb intaynu halkan joogno waxaynu u joognaa imtixaan baynu ku jirnaa ibtilaa iyo imtixaan nolosha qofka muslimkaahi saasuu u fahamsan yahay qolka qofkan kalena wuxuu u fahamsan yahay meel lagu dhaqanayo oo lagu dhalanayo oo lagu nasanayo oo lagu raaxaysanayo ayuu fahamsan yahay laakiin qofka muslimkaahi wuxuu u fahamsan yahay inuu ka dhiganya arday imtixaan ku jiro kale oo la eegaya bal dadaalkiisa iyo darajada uu keeno un intaa marka kan gaalka ahi waxa uu ku imtixaanan yahay bal waxyigan ilaahay uu keenay inuu raaco kan muslimka ah ee raacayna wuxuu ku sii imtixaanan yahay inuu kuna adkaysto dadkana gaadhsiiyo walaakin liyabluwakum fii maa aataakum fastabiqu lkhayraat tartankaasaa lagu jiraa waa imtixaan ku jiro tartamayao darajo qaalaya u tartamaya waxaana dambaysa safarkan marka laga gudbo ama imtixaanku uu dhammaado in shahaado la qaadan doono in natiija iman doonto in xisaabi jiri doonto nolosheenna nolol baa ka dambaynaysa nin falaasifada gaalada ee nasaarada ka mid ahaa ayaa waxa uu lahaa diraasadaydii waxaan ku ogaaday noloshan adduunyada in nolole ka dambaynayso waayo waxa weeyaan buuhi qofku marka la eego muddada uu adduunyadan joogo waa nin iska fikirayoo dee falsafadiisii maarata nataa'ijkaa ku gaaray iyo caqliyadiisi dhacaysa buu yidhi sano afartan sannadood mee toban sano wuu yaryahayba labaatan sannadood ama soddon sannadoodna waxbarashuu ku jiraya afartankaa sannadood kadib wuu shaqaysanayaa lacag buu uruursanayaa ilaa lixdanba gaadhsii mar alliyaanan wakhtigii uu aqoontii iyo adduunkiiba isu keenay uu wax cuni lahaa u raaxaysan lahaa ayuu sii bilaabayaa buuhi inuu ama xanuunsado ama la ydhaahda maba cuni karay sidoo dee cudurradii ka dhalanayay barwaaqada ay ku dhacaan oo la kan iska daayo kan iska daayo kan iska daayo amaba uu sii gaboobayaayoo uu sii naaqusayaa buui war meel raaxa kol haddaanay ahayn meel ka dambayso lagu raaxaysanaya waa jirtaa meel ka dambaysoo raaxa lihi waa inay jirtaa ila qofkii baniaadamka raaxuu u baahan yahay buu kuleeyahy marka wuxuu akhriyi laayahay u jeesan laayahay rumaysan laayahay in waxyigiie de ilaahay uu tilmaamayo safarkan kadib iyo tacabkan kadib raaxada ilaahay uu leeyahy isu diyaariin buu ninkaasi dareemaya ilallaahi marjicukum fayunabi'ukum bima kuntum fiihi takhtalifuun wa an baynahum dadka waxaad ku kala xukuntaa lagugu celi mar saddexaad nebi maxamedow eh bima anzala allah waxyiga uu ilaahay kugu soo deji walaa tattabic ahwaa'ahu rabitaankooda dadka ha raacin waxdarhum waxaad iska ilaalisaa ead ka feejignaataa an yaftinuuka inay kaa ibtileeyaan oy ku weydaariyaan can bacdi ma anzala allaahu ilayk ilahay waxay kugu soo dejiye qayb ka inay kaaga duulaanay ku weydaariyaan iska ilaali fain tawallow hadday sii jeedsadaanay diidaan waxyiga faclam waxaad ogaataa annamaa yuriidu allah ilaahay inuu doonayo an yusiibahum inuu ku halaago bibacdi dunuubihim dunuubtooda qaar ka mid ah wa inna kaiira min annaas in badanoo dadka ka midih la faasiquun waa kuwa fogaaday oo fallaaga ah afa xukma aljaahiliya ma jaahiliyada xukunkeeda yabquuna doonayaan waman axsanu min allah oo ilaahayaa ka wanaag badan xukman xagga sharci iyo nidaam liqawmin yuuqinuun dad yaqiinsan uu xukumo saasaa ilhawta wuxuu ku rabbi cibaadada ugu weyn iyo shayga addoonnimada lagu xaqiijinaya ugu weyni waa in ilaahay sharcigiisa laga gundoonto oo maamulkii uu raaco oo madaxdhaqameedkii uu raaco oo kii sharkha ahaa raaco oo sharkadii u raaco oo odaygii qoysku u raaco cid walba naskan ilaahay uu tilmaamaya uu leeya bimaa anzala allah mid walba cid wax husaynaya u yaalle inuu raaco bimaa anzala allah hawadii baa ilahay u kusoo celiya walaa tatabic bal diin ilaahay marka la soo qaado maxaynu naqaanaayo fara badane isweydaarinaya midiba dhankaaga soo dhacaysa sooma badna way badantay hawo faraarala ayaa dhinacyada laga soo furaya diin ilaahay iyo dhaqan shareeca marka la soo qaado iyo kitaab ilaahay marka la soo qaado dad baa dhimbiilo ka duulaya dhimbiilo oo xowlalmaliidadu karayaan oo aad uga naxaysaanu qarxaba waxdaru man yaftinuuk waa fitno diinla'aantu waa fitno dhaqan aan diin ahayni waa marka iska ilaali way ku fitnaynayaan inay kaa fitneeyaan waxyiga ilaahay uu keenay qayb ka ah. qayb ka mida ah baa layidhi macnaha dadka qaarkood iska waafaqayaan qaarkood laakiin mar walba qayb la diidan yahay saa macruufka ah jeedsadaan ilaahay dembigooda ku weydiin maa iyagu weydiinaya waxaanu ku halaagi doonaa dembigooda qayb ka ah. in badan aqlabiyadda ha ku xisaabtamina wa ina kaiira min annaasi la faasiquun waxanaa loo batayiyo waxanaa caalamiya iyo waxanaa aqlabiyad lagu xisaabtamo ayaan darada ku hoos jirta waata waxaa dadka xukumaya saa'idahee siyaadada iyo sarraynta qadaasada leh waa diinta ilaaha iyo sharciga iyo nidaamka samaawiga laakiin halkaasaa loo batay hadday khilaafsan tahay waxyigii lama tixgeliyo markaana waxay khilaafaynin aqlabiyadu ayaa lagu xisaabtamaa laakiin aqlabiyadu hadday diin iyo daliil khilaafayso halkaasaa la iska dhigaya afa xukma aljaahiliyati yabquun bal su-aasha eeg waa istifhaam inkaari waa adag ay ku jirto ma intay ilaahay ku diideen sharcigiisii iyo nidaamkiisibay doonayaan xukunka jaahiliga eeg waxa weeye waa ima alislaamu wa ima aljaahiliya labadaasunbaa isbarbar yaalla ama dadku islaam bay ku soconayaan ama jaahiliya ku soconayaan jaahiliyaduna maaha casri jiray oo ka horreeya islaamka laakiin waa dhaqan kasta oo aan islaamka ahayn waa musalax diiniah oo qur'aaniya macnaha qur'aanka iyo xadiidka ayaa eray bixintan ugu horraysay bay idhahdaan culimmada taariikhda master iyo siyaabo kala duwan oo kale ku iman jiray laakiin aljaahiliya naska ayaa ay ku timi meelo kala duwan qur iyo xadiid ma xukunkii jaahiliga ahaa bay iyo xeerarkii iyo qaanuunkii wadcigaha ee ardigaha ee bashariga ahaa ee bani aadamku samaysta markaasay leeyihin ilaahay ow dadkaad abuurtee farsamayse annagaa kaa naqaana annagaa waxba adiga kuugu dhimane annagaa kaa naqaana ka dhigantay dadku hadday ilaahay nidaamkiisii dhinacan iska dhigaan waman axsanu min allaahi xukman liqawmin yuuqinuun ciddii yaqiin labaa garanaysa ilaah ayaa ka xukun wanaagsan laa axada axsanu min allaahi xukman baynu leenahay ilaahay ha waafajiya ummadda islaamka oo iimaanka ha u soo celiyo way qawadeen dadku diintoodii iyo sharcigoodii iyo waxyigoodii bay qawadeen oo ay saluugeen kadib markii laydh cas meelo kala duwan lagaga shiday tiina waxa ay dhacday wax lala yaabo fara badan inuu ka soo baxo turkiyaynu dhegaysanayn maalmahan aynu joogno waxa dadku la mudaharaadayaan calmaaniyadiiba khatargashayey bay leeyihin nimanka meesha soo taagtaaganee musharaxiinta qaarkood baa islaam wada saasay leeyihin qaarkood baa islaam wada marka waxa soo haraaciyayo ciidankiina markaasuu halkan ka soo kacaya kolkaasaa wuxuu leeyahay haddii calmaaniyadda la taataabto annagu fiitoo baanu ku dhufanayna waa la wareegaynaa xukunka calmaaniyaddu waa maxay waa diinla'aan dalkii waddamada islaamku ku tirsan yahay dal islaama buu sheeganayaa waxaanu leeyahay yaan diinla'aantana laga taabanin oon diinna lagu soo wadwadin hadda halka la gaadha iyaga ha la laakiin dadku diinla'aantan iyo manaa isku xukun la'aanta shareecadda sida loo sii wado loo sii wado loo sii wado ayuunbay balaayadu barriinsanaysaayo halkoodaasumbay dadku gaadhayaan allahayna dhowro allah subxaana